faaisabiyatia noo dhammaatay bacda waawilmaciyatiaa la idmaaraa taasaan soo gaarnay almasalatu masaladii mas'aladii alraabicatu ee afreyday kaa'inatun bacda waawilmaciya waawilmaciyo gadaalkeeday ahaatay masalada afraad oo anta iyadoo mudmaro ah ay ficilka mudaaric nasbido waajibna ay u idmaaran tahay gabdhaha maxaa loogu shudi waay shat shitahe almasalatu masalada masalada alraabicatu afrayda kaa'inatun bacda waawilmaciya waawlmaxyo gadaalkeed ayay ahaatay idaa waqtigiina ahaatay kaanad wowdu ay ahaato masbuuqatan mid lagala hormaray bimaakii qadamna aan soo hormarinay dikrow sheegidiisa oo min annafyi almaxdi wadalabi ah wey wixii aan soo hormarinay oo min annafyi almaxdi wadalabi nafyi maxdi ah ama dalab ah laakiin dalabka qaybo ka mid ah asagoo hormaray oo ficilka mudaarac oo ka dambeeya wow la xidhiidsato la nasbiyey lama arag qaaran la arag dalabka fiiri xaashiyada qaala abuu xayaan walaa axfaduhu anuu jesmaha ma xifdisani jaa inuu yimid bacda waawi wowdii ka gadaal fi ducaai ducada dhexdiisa xaalay ahaatay walalcardi cardi ka gadaal walalcardi cardi dhexdiisa xaalay ahaatay dhe walataxdiidi xaalay ahaatay wala rajaa-i raja xaalay ahaatay walaa yenbaqii mana haboona an yuqadama in la galo calaa daalika arrinkaas ilaa bisamaaca in carab laga maqla maahane afartaas marka kuma jirto afartaas xaashiyada waxa weeyaan sajaaciga afartaas marka kuma jirto fi bacda adducaa bacda alcardi bacda altaxdiid bacda alrajaa afartaas iyagoo hormareen ficil mudaarac ka daba maray ay waaw maciyo la xiriirsato ficilka sidaas lagu nasbiyey lama arag hadda ka hor afartaas marka ka reebo ka reebo ee afartii kale iyo nafyigii shantaasa kuu soo haray waxa wowda waxa weye ficilka ka dambe la nasbina waa shantaas almasalatu mas'aladii masaladii alraabicatu afreyday kaa-inatun bacda waawilmaciya waawilmaciya ka gadaalay ahaatay idaa waqtigiiina ahaatee kaanad wowdu ay ahaato masbuuqatan mid lagala hormaray bimaakii qadamna aan hormarinay dikrow sheegidiisa oo min anafyi lmaxdi wa alabi ahde mihaalu dalika kaas mihaalkiisii qowluhu ilahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sareeyaahe ilaa uu yidhi am xasibtum an tadkhulu ljanna jannada inaad gelaydaan miyaad u malaydeen walxaalna aada gelaydaan lamaa yaclam illaahu allah uusan ogaanin aladiina kuwa jaahaduu jihaadeen minkum idinka xaala idin ka mid yihiin wayaclama wa maca an yaclama ayadoo ilaah uu og asaabiina kuwa sabraya marka fiiri hadda waxaa hormaray nafyi lamaadaas weeye ficil mudaaraca ka gadaal maray yaclama weeye waaw maciya la xahiirsata saasa loo nasbiye an mudmaraa oo wujuub u idmaaran ayaana lagu nasbiyey walxaal inaad janno galeydaan miyaad u malaydeen lamaa yaclam illaahu allah uusan ogaanin alladiina kuwii jahaaduu jihaadeen waxa weyn dadkii hadday jihaadad ka tagaan dadkaas ilaahay kuma oga inay jihaadeen ilaa ilaahay weynaa cilmiya loo nisbeeyo jahli looma nisbeeyo dad aan jihaadin haddaad tidhahdo waxaan ku ogahay inay jihaadeen waa jahli sooma waa jahli dad aan jihaadin haddaad tidhahdo anigu waxaan ku ogahay inay jihaadeen haddi maba dhicinba arrintu marka jahliyay ku suganta marka dadkii aan jihaadin ilaahay jihaad kuma oga ee wuxuu ku ogyahay jihaad la-aan ilaa sida xaqiiqada tu mar walba alla ogya Ah, sida xaqiiqada tu u ogyahay mar walba marka ayagoo jihaadkiiba uusan ka dhicin wey ilaa mar hadduusan ka dhicin ilahay jihaad kuma oga ilaa maba ka dhicin jihaade yaa laytana taas waxayd nafyi hormaray ficilkii mudaaric waawlmaciyo la hagisatoo lagu nasbiyey yaa laytanaa shallaytadee miye nuraddu haddii nala celi lahaa yihahdeen ahlu naarki walaa nukadiba wa maca anlaa nukadiba annagoon beenineen aayaati rabbina rabbigeen aayaadkiisa wanakuuna maca an nakuuna annagoo inaan ahaanayna ay jirto min almuminiin muminiinta kuwa ka mid a maxalushaidku waxa weyan yaa laytana tamanigaasaa hormaray waxaa ka daba mudaaric mudaaric waxaa ka daba maray mudaaric oo ah nukadiga wow ayaa la xayrta waa maxya saasaa lagu nasbiyey an mudman ah waajibaa lagu nasbiyey yaa laytana shanlaytada niye nuraddu haddiina la celi lahaa walaa nukadiba wa maca anlaa nukadiba ayadoo jirto inaanaan doonineen biaayaati rabbina rabbigeen aayaadkiisa wanakuuna wa maca an nakuuna annagoo ka mid ahaanayna min almu'miniina dadka ilaahay rumeeyey wey waaya wadalika nasbu nasbahaasu dheh wadalika soo qadara nasbahaasu kaa-inu fii qiraa'ati xamza qiraa'ada xamse ayuu ahaaday wa bni caamirin qiraa'ada ibnu caamir ahaaday wa xabsa qiraa'ada xabse ayuu ahaaday nasbaha oo walaa nukadiba wanakuuna waa qiraaadakaas ma wada aan qiraaadka sabcada ee waa bacdi ka mid ah wey wadalika nasbu nasbahaasu kaa-inun fii qiraa'ati xamsa wabni caamir wa xabsa ayuu ahaaday wa qaala shaaciru wuxuu yidhi alam aku jaarakum wayakuuna baynii wa baynakum almawadatu waalkhaau alam aku miyaanan ahayn jaarakum dariskiini miyaanan ahayn alam akun ay nuuntii la iska xadfi mutawaatin la xadfi jiray walam alam aku miyaanan ahayn jaarakum dariskiini soo nagi daris ahaa jirnay oo wayakuuna u ahaado wayakuuna wa maca an yakuuna ayadoo inuu ahaa ay jirto baynii aniga iyo wa baynakum idinka dhexdeenna almawadatu kalgacalo iyo walikhaa walaaltinimo soo nagi dariska ahayn walaalaha ahayn waa maxay isbilaqaysiga iyo dhibaatada iyo rafaadka alam ako miyaanan ahayn u jaarakum dariskiinii soo nagii dariska ahaa jirnay wayakuuna wa maca an yakuuna ayadoo ay la jirto inuu ahaa baynii aniga iyo wa baynakum idinka marka maadiu yakuun hadda macnaheeda camalan ka dhigin maxaa ilaha waxay ku cadfantaha almakuudaas hore wowdu iska iyadoo maciyaa haddana macnihii wuxuu raaca midaas horeeto alam aku miyaanan ahayn jaarakum dariskiinii wayakuuna wa maca an yakuuna ayadoo ay la jirto inuu ahaa bayni aniga iyo baynaku idinka dhexdeenna almawadatu kalgacalo iyo waliha walaaltinimo maxalushaadku alam aku istifhaamaa hormartay hamsadaas weeye lamta ku jirta istifhaamtu istifhaamaa hormartay waxaa ka daba maray ficil mudaarac waa la xiriirto wayaquuna waa la nasbiyey wa aakharu mid kalena wuxuu yidhi laa tanha can khuluqi wataatiya milahu caarun calayka idaa facalta cadiimu laa tanha ha reebi can khuluqin dabeecad xun dabeecad xunaa loola jeedaa dhaqan xun tuugo been khiyaano ha reebin laa tanha ha reebin can khuluqin dabeecad xun wa ta'tiya wa maca an taatiya adigiyo la imaanaa milahu kaadkeedeeda mid lamida ah. caarun ceeb ceeb caarun ceeb ceebtoo cadiimun weyn ee kaa-inun calayka korkaaga ahaaday idaa facalta hadaa saas yeesho daad adiga inta dadka xumaanta ka reebta u dabamaraydo waxaa lagaa rabay inaada u dabamarayn inaadan u dabamarayn oo waxaad ka reebaydo adugu marka hore aad kahar kahar ka harto saasaa la rabay mhm. beytka waxaa ka horey waa kan abyaad badan hoos ka sheega yaa ayuha rajulu lmucallimu gayrahu hallaa linafsi hallaa linafsika kaana da tacliimi tasifu dawaa'a lidisiqaami wadidinaa kay maa yasixu bihi wa anta saqiimun ibda binafsika fanhaha can gayriha faida اntahat canhu faanta xakiimu fahunaaka yusmaqu ma taquul wayushtafaa bilqowli minka wayanfacu tacliimu yii ya ayuha rajulu ninkaano ninka almucalimu dad almucalimu waxbaraayo kayrahu dadka kale hallaa kaana hallaa kaana ma ahaado daakan atacliimu tacliimtaa linafsiga nafsadaa waa mid usugnaaday ma naftaada wax darti marka hore tasifu dawaa dawadi waa dadka u tilmaamaya saasaa looga hara beenta saasaa shakiga looga hara saasaa khiyaanada looga hara saasaa qabyaalada looga hara maantooda waxaa tilmaamay dawo lidisiqaami dadkii jireen ayaad u tilmaame wadidinaa dadkii uu guudka iyo u saaxiibka ayaad u tilmaame kayf maa yasixu inuu caafimaado bihi dawada ku caafimaado walxaalaad tilmaamay anta adiga saqiim aad bugto adiga yaaba jireen isku oo dawo hadday tahay ibda bilow binafsika nafsadaada famhahaa ka reeb can hayihaa habowgeeda faidantahat markay ka harto canhu hayiga fa anta xakiimun qof ahluxikmaaha tahay fa hunaaka halkaasana yusmacu la maqlaa maa taqulu waxaad sheegayda wayushtafaa lagu dawoobaa bilqowli hadal ninka xaggaaga xaalu ka ahaaday wayanfacu tacliimu macalinimadaas markaas waxtare iyo waxbaridaada laa tanha reebin can khuluqin dabeecad watatiya maxalushaydku waa tan weeye nahyaa hormaray laa tanha waxaa ka hormar ka dabamaray ficil mudarac waa maxay la xiriirtay watatiya waa la nasbiyey laa tanhaa reebin can khuluqin dabeecad watatiya wamaca an taatiya adoo la imaana milahu kaad reebayda mid lamida caarun ceeb waa mubtada isimkaas nakirada walmusawiqu wasfuhu cadiimun taasaa wasfiya musawiq waxa u noqday cadiimuntaa laga sifayna nakirada musawiq hadday salahay ma noqon karta mubtade musawiqay haytaahoo sifay haysataa caarun ceeb ceebto cadiimun weyn kaa-inun calayka korkaaga ahaaday idaa facalta haddaad samaydo weyn wa taquulu waxay leedahay laa taakuli samaka kalluun ha cunin wa tashraba wa maca an tashraba ayadoo ay la jirto inaad cadaydo allaman caano adoo caana sugayo caana ku yaaliin kalluun ha cunin yan juudan kugu dhicin oo atana meesha ku sheegi jiray waqad dakara aladiba uu yidhi waa naqli wey ayaar fududaysanina waqad dakara aladibaau dhaqaatiirtu waxay sheegeen ana aljamca in laysku daro bayna labani wa samaki caana iyo kalluun yuulidu wuxuu dhalaa amraadan cuduro cudurada radiicatan lidata cuduradaasoo musminatan aan la dawey karin aan dawada lahayn musminka cudurka daashada qofka oo aan dawadiisu adag tahay ahayd weliba mahan inuu kugu soo daahayo cudurkoos sariican deg deg ah wadalika mitlu ljudaali waa korku inuu ku dhacdhaco oo kaleeto walbarasi korku inuu ku cadcadaado oo kale walfaaliji wa mitlu lfaaliji shalal inuu kugu dhaco kale lug iyo gacan e-, ebernood naftu ka dhacda faalij waa shalalka walquulanji qabsi in lugaaga dhegoo kale oo saidada lagaa lagaa jeel inta lagu geeyo mhm. quulanjiga waa waa qabsinka qabsin iyo rwa marka qabsinkaasa mag waa isku dhega kaadi saxaro wax gadaal ubaxaya male kaadi maaha saxaro aaryo wax gadaal ubaxaya male naf bis kama baxayo qofka marka waa maanta la dilaaxiyo waxa weya zaa marka kala tuuro laga gooyo laga tuuro waa qabsi dhamo kaa maqana dhowna marka waxaasoo dhan iyo balaayooyinkaasa laga hela kuleeyay dhakaatiirtuu kasoo naqliyada waayahay harwaayahor waa fududaysan jiraan ma jirin inuu hadal iska yaanaxwoole hadduu dhakaatiir laga soo naqliyey hadda kadib la iska fiiriyo ha hariya war waa inaan lagu degdeg <laughs> waa inaan lagu degdegi caanoo dhan waayo hadda caanaha meesha ku yaalla caanaa meeshan ku yaalla dhakhaatiir ma inaan na weydiin laakin mar dambe <laughs> laakiin caano iyo kalluuna meeshan ku yaalla hadda waxay qabaan mataqan dadkaas waxay qabaan mataqan imsaqa sindilay imsaa jirku caddaaday baras war waa yaa kaa yaa baarana nadma cidna baarata yaa baartay wa taquulu waxaad leedahay laa taakuli samaka kalluun ha isku cuniyo malaay wa tashraba wa macan tashraba wa tashrabu wa tashrabi saddexdaba kuu banaan saddexdaba waxaad kay kartaa fatansibu waad kordhigee tashraba tashrabaad kordhigee waa goorma in qasadta haddaad u qasado annahya inaad reebto canljamci isku darid baynahumaa bayna alabani wasamaka laysku daro in laysku daro markaad biidaydo waa nasbine laa taakuli samaka waa tashraba aada leedahay kaluna cunin adoo caana cabi doona isku daridaad biide watajzibu waa jasmine ficilka dambe oo ah in qasadta haddaad u annahya inaad reebto can kuli waaxidin mid kastoo minhumaa min allabani wasamaki ka mid a labadaba haddaad diidaydo waa tashrabi adleeda waa jasmine tashrabi adleeda waa jasmine hmm, tashrabi adleeda waa jasmine wa tashrabi laa taakuli samaka wa tashrabi alaleeya allabana xaaladaasna waa la jasmiya leeyi tashrabi waaba hoos dhigantaysa waa loo jasmi sax sax sax sax alxamdulilah markay taqaawsaakadeyna meeshan ay ficil maba lahoos dhigaba ficil maba lahoos dhigo wa tashrabi labana aad leedahay tashrab ay ahayd waa jismisaneed markaasa iltiqaawsaakadeyna dhaco laamta ka dambayd reeban baad inoo reebanta saasaa baada loo kasriyo hadde aslu iltiqaawsaakadeyna weeye wax looga fakada kasrad wey waaya watajzimu waa jasminayo in qasadta haddaad u qasato annahyo reebid can kulli mid kastoo las can kulli waaxidin mid kastoo laska reebay waaxidka minhumaa labadooda kamida ah, wey waaya oo laa taakuli samaka kalluun ha cunin laa ta'kuli samaka kalluun ha cunin aada leedahay laa ta'kuli samaka kalluun ha cunin wa tashraba laa takuli samaka cunin walaa tashrabi labana saas adoo yidhi ka dhiganta walaa tashrabi labana adoo sidaas yidhi ayay ka dhigan tahay wa tarfacu waad gobe tashrabada in nahayta haddaad reebto canil aweli midka hore oo kalluun cunidda wa abaxta aadna banaydo athaniya midka labaado caanaha ah e laa takuli samaka oo waxaa leedahay laa taakuli samaka wa tashrabu labana kalluun cunin caano ood ey laa ta'kuli samaka ma laga cunin walaka waxaa kuu sugnaaday shurbu labani sharbu labanina waa dhihi kartaa hmm, sharbigooda qiyaaskiisoo maaha sharbigooda qiyaaskii shurbiguna iska aad leeda labadaba banaan weliba shaadkuu ku badan yahay shurbi aliska la yidhahda sharbina waa banaan yahy waa way waay fain saqadat ilfaau fadia hadday dhacdo fain saqadat ilfaau fadia hadday dhacdo bacda dalabi dalab ka gadaal waqusida aljazaau jazana loo qasto juzina waa la jasmina halkaas waxaa noogu dhammaaday nawaasibti hadda jawaasimtiya la gela fain saqadat ilfaau fadia hadday dhacdo bacda dalabi dalab ka gadaal hadday dhacdo waqusida aljazaau jazana loo qasto juzima waa la jasminaa wujuban waajibnimo jawaasim aan galnay fadi hadday dhacdo hadday dhacdo loolama jeedo awal inay inta ku jirtay hadda meesha ka dhacday ee in lam tuujad a loola jeeda sida kula xafiyada haddaan fadi la helin dalabaa hormaray sideedii dalabka aydan soo sheegnay wey aa hormaray mid kamida ficil mudaarica ka gadaal maray fana lama xiriirsato khalaas waa jasmina mudaaracaas waa jasmine sidaasaad loola jeeda ee loola jeeda fadu waa ku jirta waa ka dhac fain saqadat ilfaau fadii hadday dhacdo oo la waayaa loola jeeda bacda dalabi dalab ka gadaal waqusida ljazaa-u jazana loo qasto jazana xaa loola jaza loola qasto maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa an yakuuna almudaaricu musababan min adalabi waxaa la rabaa mudaarican oon fa'du la socon inuu noqdo musabab cani dalabi dalabka hore inuu ka sababoobo ah, inuu ka sababoobo saasaa la rabaa jaza loola qastaa waa saa waqusida ljazaau jazana loola qasto juzima mudaarici waa jasmina wujuuban dheh wadalika mihaalkee naxwu qowlihi waa ilahay qowlkiisa kale tacaala ilah waa sareeyaa ilaa uu yihi qul dhe nabiga suubano tacaalow kaalaya atlu aan akriye maa xarama al hmm, qul tacaalow atlu maa xarama rabukum dhe Ah. rabbigii wuxuu ka xaaraamtinimeeyey aani ku dul akriye kaalaya dhee tacaalow kaalaya atlu an akriye marka hadda fiiri dalabaa hormaray tacaalo waayo waxaa ka gadaal maray mudaaric fina lama socoto atl wey waa la jasmina calaama jasmihina waa xadfu xarf cilla wahiyalwaaw wahiyalwaaw maxaa yeelay hadda fiiri jaza loola qasdayo tilaawadan wax lagu dul akrinaa waxay ka sababoobe ityaanka ay yimaadaan wuxuu dhihi doonaa sharaxa fatilaawaةu calayhim musababatun can majiihim ah, akrinta wax lagu dul akrinaa waxay ka sababoobay imaatinka imaanayaan haddaysan imaan xaa lagu dul akrina ah, intan waxba kaa dhegaysan marka fatilaawaةu calayhim musababaة can majiihim uu dhihi doona marka hadda fiiri dalabaa hormaray waa tacaalow mudaaricaa ka gadaal maray waa atlu tilaawadana waxaa loola qastay jaza oo waa loola qastay waxaa loola jeedaa tilaawadu waxay ka sababoobay sabab u noqonaa waa maji-ooda hadday yimaadaan qas awalba intaas loola loola jeeday jesa in loola qaso waa la jasmiye waa sharduljasmi jasmaha shardigiisa bacda nahyi nahyi ka gadaala xaalo u ahaaday sixatu xuluuli ilaa ilaa degidooda degidaas ansixideeda weeye maxalahu maxala nahyi ay degto maca sixatilmacnaa uu sharxa ku dari doona hadhow ayadoo macnuun ansaxayo macnuuna waa inuu ansaxo maca sixati lmacnaa fiiri darab waa badnaayo sideedu aha soo nahyiga shardi gaaruhu leey kuwa kale shardigaas lama laha waxaa hormara dalabka hadduu nahyi yahay oo mudaaric ka daba maro marka la jesmi karo mudaaricaas waa marka nahyiga meeshiisa la dhigi karo in iyo laa naafiya qaarna waxay ku leeyiin in iyo laa naahiya labadu waa runtood oo marka hore naahiyay aheed marka dambe inta lagu darana naafiye way marka in iyo laa naafiyaha boos kala dhiga macnihiina saxu noqona khalaas waa la jasmi karaa hadda tusaalaha midkuu keeni doono fiiri wuxuu ku yidhi waa shardu ljasmi jasmaha shardigiisa bacda nahyi nahyi ka gadaal xaal u ahaaday jasmuhu sixatu xuluuli ilaa ilaa degitaankeeda ansixidiisa weeye maxalahu maxala nahyi ay degto maca sixati lmacnaa macnaa ansixidiisa iyadoo la jiro wadalika mithaalkii naxw laa tadnu ha u dhowaanin min alasadi libaax taslam nabadgeshide libaaxa u dhowaan haddaadan u dhowaan waa nabadgele hadda fiiri nahya hormaray laa tadnu min alasadi libaaxa u dhowaan mudaaracan ka gadaal maray ficno lama xariibsato taslam waa la jasmiyey hadda meesha nahyigu yaallo haddaad nahyiginta ka qaado in iyo laa wada socoto dhigtaa macnuhu saxuu noqona in laa tadnu min alasadi haddaadan libaax u dhowaan taslam minhu waa ka nabadgele lana salaamata musababatun can cadami duluwi soo maha lana salaamata musababatun can cadami duluwi dhaweesho la-aantaay ka dhalanaya nabadgelyadu dhaweesho la-aanta ay ka sababoobay ka dhalanaya nabadgelyadu marka macnuhu sax u noqona meesha laadu talada inta laada ka qaado aad in shardiyaa iyo laa naafiya soo dhigato wuxuu macnuhu noqonaa in laa tadnuu haddaadan u dhowaan min alasadi taas laan waad nabadgelo libax waa ka nabadgeli waana macnihi waa sax maxaa yeelay lianna salaamata musababatun can cadami dunuwi ahaa wadalika mihaalkaasu multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi yakuluka yakuluka khilaafkeeda hadda meesha fiiri taslam ay taallo yakulu haddaad dhigto waa ficli gala soo maahan ma ma ansaxayda in la jasmiyo ma ansaxayda ba hadda dhe laa tadnu min alasadi libaaxa u dhowaanin yakulu wadgode wax xalayna yakuluka xaal uu ku cunaayo haddaad u dhawaato aad leeda ma banaan inaad jasmido ma dhihi kartid laa tadnu min alasadi libaaxa u dhowaanin yakulka ku cunee sababtoo ah fiiri hadda laada meeshay taallo bal inta qaadid ina in shardiya iyo laa nafya ilaa tadmi min alasadi libaa haddaadan u dhowaanin yakulka waa ku cuna maansex macnahaas haddaadan u dhowaan lianna cadama dunuwi laysa musababan anliana alakla laysa musababan can cadami dunuw ma ogtay cunitaanka ha cunitaanka ma wuxuu sabab ka noqon ka dhalana u dhawaansha la-aanta maya u ka imaana mhm. u uu ka imaana lana alakla laysa musababan can cadami duluwi de marka waar cunitaanku ma noqdo mid laga sababoobay ka fogaanshada iyo udhawaansha la-aanta ma dhici karto macni ansixi ma haddaad tidhaahdo ilaa tadnu min alasadi haddaadan libaax u dhowaanood ka fogaato yakulka waa ku cuna i wax dhici kara maaha marka kaasoo kale mar haddii meesha leeda inta la dhigo ilaa macnuhu ansixi diido jasmihiina ma banaana leedahay wyujزmu waa la jasmina huwa mudaarici ayda noqoshee bilam ayaa lagu jasmina wadalika mihaalki naxwu lam ylid alla lam yelid allah allah wax ma dhalin walam yuulad allah lama dhalin walamaa ayaa lagu jasminaa naxwu walamaa yaqdi lamaa yaqdi walamaa yaqdi wa miilhe ha lamaa yaqdi ina lilahi lamaa yaqdi insaankii ma samayn ma amaro wix ilaahay amray ma usan samayn waaya wa bilaami laam ayaa lagu jasminaya iyo walaa laamtaas iyo leedaaso adalabiyatayn labadaba dalab loo nisbeeyey laakiin labada dalab waa kala duweyn laamta hore dalabkeedu waa dalabun bilficli leedana dalabkeedu waa dalabun bitarki fiiri taas usuula lagu bartay soo uma jeedeen marka leeda horeto dalabkeedu waa maxe waa dalabun bilficli ficlaa lagaa dalbaa dalabkaasuna kuu qaybsama waxa weya amar iltimaas duco saddexdaas u qaybsama oo haddii masalan fiiri qof adiga haddii amar uu dalabku ka yimaado min alaclaa ila aladnaa fahuwa amrun liyunfiq ha bixiyo duu sacatin midka was wusciga u saaxiibka ah min sacati ha ka bixiyo waa amar markaas hadduu ka yimaado min aladnaa ila alaclaa u aadana duca aad leedahay liyaqdi ha xugmiya rabbige waa dalab waa dalabun bilficli laakin waa duco dad saaxiibkaa tidhaahdana waxa weeyaan liyafcal fulanun kada qof daalib ah oo odayga kula siman aad tiri liyafcal kada saas ha yeelo taasoo kalena waa maxay iltimaas waa iltimaas marka saddexdeeda waxaa ka dhexeeya inay wada yihiin dalabun bilficl waaya marka dalabun ficli wey marna waa dugo marna waa iltimaas marna waa amar naxw liyunfiq ha bixiyo waa amar liyaqdi ha gudo ha xugmiyo calayna korkeena liyaqdi calayna korkeena mawd hanagu xugmiyo tanna waa duco wey laa tushrik billah ilahay ha u shariik yeeli tan waa nahyi laa tu'aakhidna alla hanoo qaban tanna waa ducaa oo waxa way leeda dalabkay faa'idayna waa dalabun bitarki soo maahan aslan saddexdii kale u qaybsan kale uu oo dalabku min alaclaa hadduu kaado ila aladna nahyiyaad leeda waa nahyi alla addoomada amra laa tushrik billah ina shirka ladulmun cadiim haddii addoomada dalabku ka yimaado xagga rabo u wajahan yahayna markaasoo kale ducaa ad leedahay laa tu'aakhidna allow ha noo qaban wey haddii qof qof saaxiibkiisa ku yahy laa tata'akhir can darsina kaasna waxaad leedahay nahyi la dhihi maa ducana la dhihi maa iltimaas ala leeyahy wayejzimu waxaa laba ficil intii hore o dhan hal hal ficilay wayajzimu waxaa jasmina ficlayni laba ficil in ayaa jasmine wa idma ayaa jasmine wa aynaa jasmine wa annaa a jasmine wa ayaana jasmine wa mataa jasmine wa mahma a jasmine wa man ayaa jasmine wamaa a jasmine wa xayuma a jasmine wadalika mihaalkii naxw toban muu sheegay in ya ayun miyuu ka tegey anigaa ka tegey miya in waidma waayna waana waayaana wamata wamahma waman wama waxayfma midaa maqan ayin tolkayna kugu jirtaa dhexdooda ajaaib mid ugu kuwi ugu muhimsana ka tega hata ayun waa ku jirtaa waa sax laba ficil waa jasmida laba ficil waa jasmida laba ficil waa jasmida koob iyo toban nooga dhig marka koob iyo toban nooga dhig kayfa ma ka saar kayfa ma kaasa wadalika mihaalki naxw in yasha ilaah hadduu doono yudhibkum waa idin tagsiina idinka dhanba waxaan jirin u idinka dhiga in yasha yudhib labadan ficil laba ficil oo labaduba saxulcaaqira wey labas labada sukuuna lagu jesmiyey in yasha yudhib labadaba sukuuna lagu jesmiyey man yacmal qofkii sameeyo suu-an xumaan yujza bihi waa lagu abaalmarina yacmal yujzana waa ficil mutalaaqira xadfu xarfi cilal calaamad jasmihiisa ah ma ladii kii nansak maa wax alla wixii dhe maa shardiya ka dhig maa wax alla wixii nansak aan nasakno oo min aayatin aayad ah oo nunsihaa ama aan halmaansino nabiga na'ti waxaan la imaanayna bikhayrin wax ka khayr badan mina aayaddi nansak waa ficil saxulaakira sukuunkaasa lagu jasmiyey nunsina waa ficil oo muctalakira xadfa xarfi cila lagu jismiye waa qirada ah nunsi haddii la yidhaha nansana waa saxulakira sukuun cadiya lagu jismiye waana laba qiro ma shay alla shaygii nansak aan nasakno oo min aayatin aayad ah oo nunsiha aan halmaansiino waa markaas xadfa xarfu cila lagu jismiyey ansa waa halmaansiiyey katim yunsi waa halmaansiina nunsi waa halmaansiinaynaa haddaad tidhaha nansha nansana aan dib dhigno wey markaasa sxlaaqina hamsa u dambayda nati waxa weeyaan isaga waa jawaab shardigiiye xadf xarfcila lagu jasmiye ilaa nuun sida ma og tahay ayadu waa waxay ku cadfan tahay nansakhda ee ficlu shardigina waxaa nansak oo sxlaaqira oo sukuun calaama jasmihiisu yahay jawaabkeena waxaa nati wayusama alwalu labada ficil midka horeya waxaa lagu magacaabaa shardan wathani wayusama thani kan labaadna waxaa lagu magacaabaa jawaaban iyo wajaza waidaa lam yaslux hadduusan usuuban huwa jawaabkii limubaasharati laddaa adaatu shardiga inuu la baashiro la xidhiidsado qurina bilfaciya lala xadhiisana toddobadii fada lala xadhidhi jiray waa toddobadii fada lala xadhidhi jirona inuu kuu sheego ficil wax miyaan ka boodo idaa lam yaslux jawaabka ficilka oo jawaabkaa loo celinaya jawaabka ficilka oo jawaabka dhacay ama jawaabka iska celi xataa ficilka ha u celin waidaa lam yaslux huwa jawaabka haduusan usuu bandhin jawaabka loo celinaada waidaa lam yaslux huwa jawaabka hadduusan usuuban ya ma idin qoraha waa fiican yahay qofka u qoray eh, qofka u qoro aljawaabu idin qora ha waaba fiican yahay ba kaas kaas wax ma hadlayn aniga iga maqan yahay waaba dhici karta iyo idinka inuu waa idin waidaa lam yaslux iljawaabu waaba sidii ficneed jawaabka loo celina waidaa lam yaslux iljawaabu jawaabka hadduusan u suuban limubaasharati ladaa'i adaat shardiga inuu la baashiro inuu la xariirsado hadduusan u suuban qurina waxaa lala xariirina huwa jawaabkaas bilfaa-i wadalika mithaalka naxwu wain yamsaska hadduu ku taabsiiyo ilaahay bikhayrin khayr falaa raadda lifadli jawaabka maxduufa falaa raada mid celi karaa lifadli ilahi fadligiisa uma sugnaan maxaa yeelay sababtan loo celi karin fa huwa ilaa qadiiru waa mid awooda calaa kuli shay tan waa tacliil jumladan jawaabkii maana waa tacliil tacliil wey tacliil wey jawaabki waa maxduuf falaa raada lifadli wan yamsaska hadduu ku taabsiiyo ilaah bikhayr khayr falaa raada mid celiyaa lifadli ilahi fadligiisa uma sugnaan maxaa yeelay fa huwa allah qadiirun waa mid awooda calaa kulli shayin wax walbaba ow amase biidaa alala xariirinaya bilfa ay ku cadfanta biidaa alfujaa-iyata lala xariirinaya wadalika mithaalki naxwu wain tusibhum gaalo hadday asiibto sayi-atun arrin xun abaar colaad cabsi cudur hadday asiibto bimaa bisababi maa kii sababtiisna ay u asiibto qadamad ay hormariyeen aydihim gacmahooda idaa isla markiiba hum gaaladu yaqnaduuna waa kuwii naxariista ilahay ka quusana laakiin idaa fujiray marka lala xiriirine shan shardiya lahed soo ma ya se afar shardi shantii macna xasana ku qoran qof kale laga yeelima horta jumladaasi waa inay muujadataysan manfiye ahayn ko adaatu shardiguna waa inuu in ee adaatu kale la yeelima labo waa sheegta taas labadaas kahayda laa ilaha ila llah gadaal kasoo madoobaada haye macalin muxidin ma hayda haye sheeg shantii inna oo mu-akida waa inaan la gelin jumladaas ismiyada inna waa inaysan ahaani oo inna isimkeeda khabarkeeda waa ina jumladu ahayn ko hal shardi dalabiyo waa inaysan ahayn waylun lahu iyo wixii lamida labo labad hayda jumladu ismiye waa inay ahaato sadex malinka labadii sheegay waa kaa maalinku <laughs> sheegay adaa kaa rabaa anu qof isku tixaan rabaa haye haye nuur isku tix nuura isku tix adaadku waa inuu in yahay ko jumladu waa inay ismiye tahay hayru dalabyo waa inay tahay ayru muakidati bina haye hal mid le ka tagto isku soo aadi jumladu waa inay ismiya taa waa inay waa inay dalabyo tamiya hayru dalabya waa inay taa hayru muakadatin bina ku shaqayd horta lab sadex adaad shardiguna waa inuu in yahay ya ma maya hadda sug qof isku aad yaa rabaa qofa midaa ka maqane <laughs> haye maal haye adaadku waa inuu in yahay jumlada waa inay jumlo ismiyaata muujabo waa ina tahay waa inaan ina ays aan lagu adkayn haye daba midaa lo baladiyaduna tahay markaan siday ugu qoreen musil dulaarkii u akriyay marka sooma jeedi waa isku adaadbay marka meeshuu ka akriya waa mu saas wey ilaa wuxu mogta loo akriyo leeyihin wax walba hadii kale waa waaya de kitaabkii hore iyaa la lumin waxaan hadalkaas ula jeedaa kitaabka hore iyaa la lumin hadii hore lumo haddana kalena beriyin lumaah mogta ee waxaa la raba inay iskabaan inay iskaabaanaa la raba sharax laman qada alkalaamu hadal markuu dhammaaday uu yidhi laman qada alkalaamu hadal markuu dhammaaday wey mhm. saacad horta waa imsa sideed laman qada alkalaamu hadal markuu dhammaaday calaa meladi kii laga hadlo yansibu kordhiga alficla ficilka almudaarica mudaarica ah sharactu waxaan guda galay fi lkalaami hadal calaa meladi kii laga hadlo yajzimuhu mudaarica jasmina kii mudaarica jasminayay waljaazimu midka jasmina ah? darbani du darbayni waa laba mid u saaxiib ah, ah wljazimu midka jasminaa dhe midka jasminaa darbani du darbayni waa mid laba u saaxiib ah. ah, laba u saaxiibya jazimun mid jasminaa lificlin ficil ficilko waaxidin keligiisa iyo wajaazimun mid jasminaa lificlini laba ficil waxa weya caamiliyaalka wax jesmiyaa labay u qaybsan yihiin mid hal ficil jasmina iyo mid laba ficil jasmina faljasmu midka jasmina lificlin ficil ficilkoo waaxidin keligiisa khamsatu umuurin waa arima shan shan weey inta hal hal ficil jasmida axaduhaa shantii midkeed adalabu dalab weeye wadalika jasmahaasuna haabitun waa sugnaana anahu linahu dalabka marka halkaan fiiri matniga markii la joogo muxuu yidhi fain saqadat ilfaau bacda dalabi waqusida aljazaau juzima ma sheegin caamilka wax jasmina juzima uu iska yiri laakiin hadda sharax muxuu kuugu cadeeyey caamilka wax jasmina waa dalabka laftirkiisa aqwaal badanaa ku jirta qaaraa waxay qabaan jumhuurtu waxayga qabaanba waxaa jasminaya waa adaatu shardi maxduuf ah oo dalabku tusaayo jumhuurtu taasayba qabaanba iyagu taasayba qabaanba laakiin faljaasimu midka jasmina lficli ficilka huwa xubin keligiisa khamsatu umuurin arrimo shana weeye axaduhaa shanti midkeed adalab waa dalab wadalika jasmahaasuna haabitu waa sugnaaday anahu lianahu shaniye idaa taqadama hadduu hor maro lanaa annaga xaalu noo sugnaaday lafdun lafdi lafdigaasoo daalun tusaya calaa amrin amar ow amase nahyin calaa nahyi nahyi tusaa aw istifhaamin ama istifhaam tusaa ow kayri dalika intaas keyrkeed tusaa oo min anwaaci dalabi dalabka nucyaalkiisii ka mid ah oo wajaa uu yimaado bacdahu bacda lafdi lafdigaas gadaalkiisa ficlun ficil uu yimaado ficilkoo mudaaricun mudaarica ficilkoo mujaradun laga dhaartiray min alfaa-i fa oo waqusida loola qasto bihi ficilka aljazau ficilkan waxaa loo qastaa jesa loola qastaa waa soo sharaxnay haddana uu sharxi doonaa xaa loola jeedaa jesa loola qastaa waxaa loola jeedaa ficilkan wuxuu ka sababoobaa darabka hore intaasa loola jeeda fa inahu ficilkaasu yakuunu wuxuu noqonaa majzuuman kula jasmiyey bidalika dalabiyaa lagu jasmiyey bidalika dalabi ayaa lagu jasmiyey waa cadya marka madhabkiisu maxamed muxudiin wuxuu yidhi dakara wuxuu sheegay ana aljasima midka wax jasmina huwa nafsu dalabi inuu dalabka naftiisa yahay liannahu dalabku yatadamaru wuxuu koobsanaa macna adaati shardi adaatu shardiga macnihiisii wa huwa qowlkaanu madhabu khaliil wasiiba weyhi khaliil ibnu axmed iyo siiba weyhi madhabkoodii weeye wa fii hada almawduuci mawduucan madhabani laba madhabaa ku sugan labada madhabo aakharaane kale awaluhumaa labada midka ugu horeeya ana aljasima kajasmina huwa nasu dalab weeye liannahu dalabku naa'ibu wuxuu naa'ib ka yahay can shardi fiiri qowlkan iyo qowlka hore ay duwan yihiin waxa weeyaan waxa jasmina waa dalabka liannahu yatadamanu macna adaati shardi maye waxa jasmina waa dalabka liannahu naa'ibun can adaati shardi intaasu kala duwan xagga tacliilka a lagu kala duwan bis cilaynta muxuu u jasminaa dalabku liannahu yatadamanu macna shardi muxuu u jasminaa dalabku liannahu naa'ibun can adaati shardi ah, laba qawlaa lagaaga dhigay ogohe waana laba qawle lianna ana aljaazima huwa nafsu dalbi liannahu dalabku naaibun wuxuu naaib ka yahay can shardi kamaa sida ana almasderu masderkuba camila u camal falay annasba kordhig fii naxwi qowlika darban saydan sayd garaac liannahu masderkaanu naaibu naaibu ka yahay can ficli اlmri laa liannahu tadamana macnahu ma ahan inuu manii shardiga macnihii wato waxa weeyaan ficilka masderkaanu wa haadaa kanu madhabu abi saciid asiraafi abi saciid asiraafi wa abi cali alfarisiy weeyaan madhabkooda madhabkaanuna wanihimaa labada madhab midkooda labeeya ana aljazima ka jasmina huwa aladaatu waa adaadka adaadka almuqadaratu laqadara wahadakanu madhabu jumhuuri nuxaad weeye wasaxaxahu lmutaakiruna mutaakiriintuna kaasayna saxiix ka dhigeenba xashada sijacin waa kuu dhiga madhabkaasna madhabka jumhuurtaya adaatu shardi maxduudka ayaa jasminaya madhabka jumhuur inay tahay kaas soco marka madhabka uu maray ibnu hishaam waa madhabu laba ma kala cadda dalabkaa jasminayu laakiin muxuu jasmina bal fiiriyahe ilaa laba madhabay ahayd madhab dalabkaa jasmina waa madhabkii markaa khaliil iyo siba wey madhabkii khaliil iyo siba wey maray wey waa cadda fainahu mudaaricaas yakunu wuxuu noqonaya majzuuban kula jidma bidalika dalabi lima liajli ma kii dartiisa loo u jasminade lima liajli ma shay dartiis u jasmina fiihi dalabka ku sugan oo min macnaa shardi shardiga macnihiisii ah lnahu tadamana macna shardi waay wanacni waxaan ula jeednaa hadda waqsid aljaza-yu kuu fasira wanacni waxaan ula jeednaa biqasdi ljaza jaza in loo qasto anaka adiga tuqadiruhu mudaaricanaad qadare musababan xaala u yahay mid laga sababeeyey can dalika almutaqadimi midka hormaray mudaarican waxaad ka dhigaydaa inuu ka sababoobay waxa hormaro dalabka inuu ka sababoobay khalaas haddii intaas la helo waqusida ljaza ah waa la haya kamaa sidii uga sababoobay ku tacaluji musababan kamaa sidii uga sababoobay ana jazaa shardi jazaau shardiguba musababun mid la sababeeyey uu yahay kamaa sidiiyaa looga sababeeyey wasm mafcuule kamaa sidiiyaa looga sababeeyey ana jazaa shardi jazaau shardiga musababun mid laga sababeeyey uu yahay can ficli shardi ah, in taqum aqum aqumtuusow qiyaamka hore kama sababoobin oo lagama sababayn tanna waa sidoo kale wadalika mithaalkiina ka qowlihi waa ilahay qowlkiisa oo kale tacala lah waa sareeya qulna nabiga subano tacaalow kaalaya atlu aan akriye taqadama dalabu dalabaa hormaray waa tacaalow e wa huwa tacaalow wey wa taahara almudaaricu mudaarica gadaal maray wahuwa muj mudaarica gadaal maray mudaaricaasoo almujaradu laga dhartiray min alfaa-i fa wahuwa mudaaricaasu atlu weeye waqusida waxaana loola qastay bihi mudaarica aljazaau jaze idilmacnaa maxaa yale macnuu wuxuu yahay tacaalow kaalaya fain ta'tuu haddaad timaadaan atlu waa akhrina calaykum korkiina fatilaawatu akrintu calayhim korkooda lagu akriyaa musababatun waa mid laga sababeeyey can majiihi inaatinkooda haddaysan haddaysan imaan wax lagu dul akrima falidaalika qasaska dartiis dhe musida masderkeeda ku ishaar falidalika ay qasdi ljaza jaza in loo qastay darteed ajuzima mudaaracas loo jasmiyey mhm. falidalika faliqasdi ljaza jaza in loo qastay darteed ajuzima mudaaraca loo jasmiyey wa jasmihi reebkiisa calaamadiisuna xadfu aakiri aakirka la goyi weye wa huwa alwaawow ahaa atluu ahaa iyo wa shaaciri wa qawli shaaciri shaacirka qowlkiisii oo kale weeye oo uu yidhi qifa istaaga nabki aan oyne min dikraa xabiibin wa mansilin guri iyo mid la jecel yahay la xasuusashadooda darteed aan la oyne gurigaas iyo mansil ah, gurigaas iyo xabiibko bisiqdi liwa meesha la yhaha siqdiliwa ku sugan siqdiliwahaasoo bayna dakuuri dakuur meesha magaceeda la yidhaha iyo faxawmali meesha xawmal la yhaha udhaxaydha eh, waxaa la yidhi waa awalu beytin qaalahu imra lqays wa awalu beytin qaalahu imru lqays beytkii ugu horeeyey oo ka soo baxa gabyaygaasuu hayaal oo waxay yidhaahdeen imru-ul imruulqays ibnu xajar aabihiis aabihiis xajar alkindi aa markii wiilkii gaaray da-dii gabayga dadku ku bilaabi jiray shucarada uuna gabi diiday uu laba u dhiibay laba wiilu u dhiibay maana dhalina soo gawracoy meelaha iska geydaan hawdkaa inta ka duuliy sababto haddaan dhalay waan gadmi lahay ilaanu gabyaayan ahay markaasay qaadeen markay dhinaca ulka u dhigeen oy dhegta inay dhiigga u daraan ay rabaan uriqifa nabki min dikra xabiibin wa manzilin bisiqdili waa bayna dakhuli faxow malinkaas yidhahdeen sii daaya waa dhalay xariga laga jaray kifa istaaga u labadii waday wa gawracayde kifa istaaga nabki aan oyne min dikraa xabiibin kun la jecel yahay la xasuusashadiisa darteed aan la oynin iyo wa manzilin wa min dikraa manzilin guri oo midkaas xabiibka u degan yahay la xasuusashadiisa aan la oynin xabiibka ah, iyo mansilko bisiqdi meesha magaceeda laydhaha siqdiliwa ku sugan siqdiliwahaasoo bayra dakhuuli dakhuul meesha magaceeda laydha iyo faxowma meesha la yidhahdo meesha u dhaxayda ku yaalla Ah, daquudna waa makaan magaciisa xawmalna waa meel magaceed safdilowana waa udhaxayda labadoodaas udhaxayda kudhex taalla maankeedku waa maxay qinsaa waa ficlu amar ah, oo musana la amra ah. nabki marka dalaba hormaray ficil amara hormaray dalabkii markuu hormaray ficil mudaarico nabkii a ka daba martay fadiina lama socoto waa la jasmiyey nabki ali hatu xarf cilahaasa lagu jasmiyey hmm, min dikrana waa masder waxaa la yidhi masder yati calaa ficla fahuwa waaxid masder ficla ku yimaada waa hal xabad isagana waaba dikraada ah, ficla masder ku imaanayo wa taquulu leedahay itini io imow ukrimka aan ku karaameeyo ah, itinii io imow ukrimka aan ku karaameeyo firi itinii darabaa hormaray ukrim ficil mudaarica ka daba maray lama socoto fa khalaas waa la jasminaa wey whal tatiinii ma ii imaanee dheh whal tatiinii ma ii imaanee uxadidka aan kuu sheekeyn maxaan hormaray waxaan hormaray istifaam hal tatiinii mudaaraca ka damaray ficlima socoto jasmi nahyi hormare walaa takfur ha gaaloobin dheh tadkulu ljanata janno waa galeehe gaalnimo un iska ilaali walaa takfur ha gaaloobin tadkhul janata janna waa gele dad gaalnima iska ilaalido waa laho inad gelaydeen ama awel ka gale ama aakhirka ka gale walaa takfur maxamsheedku waa maxay waxa weya laa takfur nahyiyaa hormaray nahyiyaa hormaray mudaarica ka damaray tadkhul waa la jasmi laakin mudaaric jismi aru waaba hoos dhigay kan anaaba qalbina macnaa tadkhuli sooma hoos dhigna anigo i hoos dhigay miya sax <laughs> waa laga gudba baabkaas waa la fahmay alxamdulilah waaya marka halkan haddii laadi naahiyada aheyd laada naahiyadao laa takfur laada haddaan meesha ka qaadno oo aan dhigno in iyo laa macnuum ansaxa ilaa takfur haddaadan gaaloobin tadkul jana janna waa gele soo sax maha waagaasa marka jazim ansaxa wallah subxana wa tacala sala allah ala nabiyina